bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol konton iyo toddobaad konton iyo sideed wey waa cashirkii boqol konton iyo toddobaad ee ka mida min ryaad الصaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin salى اllah عalayh wali wslm waxaynu ku soo jiray axaadiistii reebaysay ee ummadda u diidaysa niyaaxada baroorta meydka loo baroorto iyo hinta inaan la ogolayn ku saabsanayd baa inoo dambaysay wa canhu catiyata radi allahu tacaala canha nusayba ayaa la yidhahdaa bidami nuuni wa fatxiha nasiiba in la yidhaahda iyo nusaybaba waa la akhriyaa qaala waxay tihi gabadha ansaariyadda ah ahada calayna rasuul اllah rasuulku ilahi wuxuu nagu qabtay yani ballan nagula galay oo cahdinagaga qaaday ahada calayna rasuul اllah rasuulka wuxuu nagu qabtay oo shardi nagaga dhigay cinda albeycati markuu nala ballamayay islaamka iyo qodobadiisa nagula ballamayay allaa nanuuxa inaanan barooranin mayd inaanan u ooyin min anniyaaxa way xaaraantan la ogolayn yani shay weyn oo diinta agteeda ku weyn weeye in meydka edabta iyo akhlaaqda islaamka markuu geeri timaado aan laga bixin oo dhawaqa iyo sawaxanka la yska ilaaliyo iyo baroorta iyo oohinta ilaa uu dumarkii muslimaadka nabigu beeca kaga qaaday wa can inucmaan bashiir radi allahu tacaala canhuma qaal uqmiya calaa cabdilaahi bni rawaaxata cabdulahi bni rawaaxa la miiri daboolay radia allahu tacaala canhu fajacala waxay guda gashay ukhtuu walaashii tabkii inay ooyeyso oo walaashii oo marka u timid baa oohin bilowda oo leh waa jabalah qowgaygiiyo buurtaydiiyo waa jabal yani buurta aan ku tiirsanaa iyo qowgaan ku tiirsanaayo waa kadaa kiisaa iyo saa ii ahaayow waa kadaa kiisaa iyo saa bay ku ooyeysaa tucadidu waxay tirinaysaa alayhi ay maaairahu tucadidu calayhi maaaira wuxuu hayay wuxuu qabanayay ayuu ay markaa gabadhu bilowday dumarkuna dhaqan bay marka u lahaayeen jaahiliyadu inay ruuxa markaa dhintay xigaaladooda ama aabahooda ama walaalkooda ama wiilkooda ama ninkoodia ah, wixii uu magac iyo wanaag ku lahaa cinda naas ay tiriyaan oy ku ooyaan ku baroortaan marka ay geeri timaado iyagoo naftooda ku sasabay tucadidu waxay tirinaysay calayhi ay calaa cabdullah bn rawaxa ma'aairahu ammaanadiisii iyo wuxuu magaca ku lahaa faqaala wuxuu yidhi xiina afaaqa markuu wuxuu yidhi maa qulti shay-an wax ku qawlin oo eray maadan dhihin ilaa qiila lii waxaa laygu odhanaya aniguna anta kadalika ma sidaa ay sheegaysa tahay cabdulaahio gabadha walaasha watale buurtaydiiyo qowgaygiiyo darbigaygiiyo kicirkayga hay o dhulkayga hay way ku haysaa sidaa ay sheegaysa miyaa tahay waa lagu canaananayaa intuu miir dabalay oo maqnaabaa canaan lagaga dhigay maa qulti maadan ku ooyin shay-an wax baroora ama ammaana maadan sheegin ilaa qiila lii waxaa laygu oranayay anti kadalika anti cafwan anta kadalika ma sidaasaa tahay sidaa miyaa tahay cabdulaahi marka xadiidka wuxuu fasiraya ruuxa muslimka ah ama meydku marka loo ooyo ooyinta waa lagu cadaabayaa macnahan wey markay dadku ooyayaan waxay sheegayaan baa adiga su-aal lagaa weydiinay maxaad oola hadli weyday maxaad oga reebi weyday waxa ay sheegayaan ma log ku leedahay ma tahay dhibka meesha ka ah ka xanuunsanaysa ee maaha cadaab kale rawaahu lbukhaari wa cali bni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi saxaabiga ishtakaa sacad bnu cubaada imaam imaam alkhasraj ayaa xanuunsaday shak waa sheegasuu sheegtay aad buu xanuunsaday wey faataahu rasuul llahi rasuulka ilaahi baa sooyaa u yimid yacuudu asagoo booqanay maca cabdiraxmaan bni uu la socdo wa sacd waqaas zuhr uu la socdo wa cabdillah mascuud alhudali radi allahu tacaala canhu la socdo raggaas marka muhaajiriinta ah ay la socdaan falamaa dakhala calayhi markuu nabigu u soo galay ogaaskii reer khasraj nin aad u qiimo badanna ah nabiguna uu jecla asigii wiilkiisaba inkastoo wiilku sii qiimo badnaa qays ninkii loodhan jiray wajadahu nabigu wuxuu helay sacd bn cubaada fii omaankiisu uusan joogin xanuun darti faqaala nabigu wuxuu yidhi aqada ma nafbaxay aqada yani ma nafbaxay ma go'ay wuu suursan yahay waa miyuu daboolan yahay marka nabigu wuxuu u qaatay inuu nafbaxayba su-aal buu dadka weydiiyey marka la joogay qaaluu waxay dhaheen laa yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ma nafbixine ma go'ine xanuunkii baa ka sidacleeyo waa asaga miyir dabool mid aragtee marka uu maqan yahayba fabakaa rasuullah rasuulka ilahi baa xanuunka saxaabiga maraya dartii la ilmeeyey fabakaa ay damicad caynaahu nabi maxamed baa ooyey haddaad maqasho ishiisii baa ilmaysay wuu nabigu ilmada ayuu duugaa loo jeedaa falamaa ra'a alqawmu markay ansaar arkeen bukaa'an nebi nabiga ooyintiisa ay arkeen bakow iyaguna waa ooyeen nabigu markuu xanuunsaday aad buu naxariis badnaahay oo uu la yaabay xaaladda uu ku sugan yahay iyo saaxiibkii sacd bn cubaada nabigu waa ilmeeyeen marka iyaguna waa ku dareen qaala nabigu wuxuu uhi alaa may maqlaysaan ma maqlaynin ina allaha waxaadmdhegaysta buu nabigu ujeedasibdhegaysta wuxuu ka baqayaa suubanuhu inay isku khaldaan ilmadi bannaanayd ee naxariista ahayd iyo dhawaqii iyo sawaxankii iyo baroortii muxaramka aydan aan la ogolay inna allaha alla weyne laa yucadabu kuma cadaabo addoommihiisa bidamci lcayni il ilinteed ishu hadday ilmayso ilinka timaado ama ilma ka timaado looma haysto walaa bixusni alqalbi qalbiga xanuunkiisana wadnuhu ruux inuu rogmado oo danqado oo uu ruuxa u naxariistana wadnaha murugtiisii tiraanyadiisana looma addoon looma cadaabo walaakin ilaahay yucadibu wuxuu wax ku cadaabaa bi haadaa carabka inaad dhawaaqdaan ood hadashaan wa ashaara ilaa lisaani carabkiisaba nabigu farta ku fiiqay aw yarxamu ama kan wax ugu naxariista carabkan ducada ka soo baxday ammaan wanaagga ka soo baxay ilah u dembi dhaaf allah u naxariisto iyo inaa iyo sabr iyo hawr diinyada ka iyo wanaagga waa layskugu naxariista dhawaq nalala ka soo baxayna cadaabaya amaa ilmada iyo qalbi xanuunka iyo murugtu waa abiica bashariya waa naxariis cidna looma haysto muttafaqun caley nabigu marka u kala qaaday oohintii bannaanayd iyo oohintii aan bannaanayn waxaa ku jira nabiga sal slm qalbi jireeciisa iyo naxariista ku jira iyo qiimaha uu nabigu qiiman jiray ansaar si guud iyo si gaar ahaaneedba wa can malik alashcari radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal allahu calayh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi annaaixatu haweenayda dhawaaqdee baroortee oyda lam tatub haddaysan toobadkeen qabla mowtiha geeri ka hor tuqaamu yowma alqiyaamati maalinka qiyaama lasoo joojinoo lasoo qotamin wa calayha iyadoo qabta oo dusheeda uu saaran yahay sirbaalun sarwaalo min qatiranin daamur iyo laami laga sameeyey sirbaalku waa uun qayb ka mida ah, way waxaan dumarku ay gashadaane weyn ee kor ilaa hoos taga ayaa sirbaalka loo jeeda cambuurbire cambuurka caadiga ah saakooyinka diracyada la xidho annaaixata haweenayda u oydee barooratay dhawaaqdee qaylida idaa lam tatub hadaysan ka toobadkeenin niyaaxada ka toobadkeenin qabla mowta geeri intaysan dhimanin ka hor tuqaamu waa la joojin wa calayha sirbaala iyadoo qabtaa dirac ama cambuur oo min qatiraanin laga sameeye daamur naareed laga sameeye ama laami waxaad u taqaanaan iyo wa bay qabaysaa ama saako oo min jarabin cadho laga sameeye cadhadan isnidaamiskeed aragteenoo naar ah dhar laga sameeyey baa loo xidhaaya laamigan oo naara dhar laga sameeya baa loo gelinaya haddaysan ka toobadkeenin dumarka u ooya dadka dhintay hawsha ayada intaysan dhibanin ka waa waciid culus dumarkeennu marka waa inay is-ilaaliyaan oo dhaqanka wanaagsan ku dadaalaan wixii marka ilmo la duuga ah ilin la duuga ama murug ah laysuma haysto laakiin nalala iyo qayla lama ogolo rawaahu muslim wacan asiid ibn abi asiid ataabiciy can imra'atin min almubaayicaat taabicigaas wuxuu ka warinaya xadiidka haweenay dumarkii nabiga beecada la galay cahdiga la galay toosnaan iyo islaamnimo nabiga kula ballamay haweenay ka ah ayuu ka warinaya qaalad gabadha waxay tiri wajahaalatu saxaabatina laa taduru biitifaaqi ahlilxadiid ayagun baana de fanniga asaloo la weydiinaya daacifo walboo fanni ku takhasusta ama gooni aqoon gooni ugu leh fanni iyo maado ijmaacoodunbaa muctabara dadka kale khilaafkooda itibaar ma laha nuxaadu hadday masale isku raacaan ayagaa looga dambayn usuuliyintu hadday masale ku ijmaacaan ayagaa looga dambayn ahlu tafsiir hadday masale isku raacaan ayagaa loo daynay ahlulxadiid hadday iyagu meel maraan oy saa dhahaan waay arrinku ummadda inteeda kaleo dhan ay khilaafto inta kaleo dhan waa ahlu ahlubaail wey keligood ba ahlulxaqa leannu fanniga ayagaa u khaas daa'ifo walba waa biijmac muslimiin qolyaha suuqleyda ah ama ganacsatada tujaarta hadday shay qiimeeyaan oo yidhahdaan hawshu waa sidaa annaga xertay wadaadaan aan maya dhaano ayagaa naga garle maxaa yeele qolyo walba hawshay goonida ay takhasus ku leeyihiin waa in looga dambeeyo xagga fiqul waaqiciisa iyo xaaladda marka saxaabada jahaaladoodu laa taduru cinda ahli اlxadiid wain kaanat taduru cinda ahli اlusuuli wاlfiq marka hawshii baabkan baabkiinni ma aha lileeyahay qolyahaasi qaalad gabadha waxay tihi kaana fima ahada calayna rasuulullah rasuulka ilaahay qodobadu nagula ballamay waxaa ku jiro ka mid ahaa fi اlmacruufi اladii ahada calayna anlaa nacsiyahu fiih kaana fima ahada calayna rasuulullah rasuulka waxyaabu nagula ballamay waxaa ka mid nabigu wuxuu kula ballamay laba qayd buu ah wax wanaagoo la faray oo macruuf oo waajibaad iyo awaamir ah iyo manaahi laga reebo oo muxaramada labada qaybood bay beecadu axdow ka koobnaa tiibay hadda gabadhu qaydaysaa kaana fi lmacruufi aladii akhada calayna wanaaggii iyo samiu nabigu ballanka eh, uu nagaga qaaday waxaa ku jiray allaa nacsiyo nabiga inaanan ku khilaafin oonan ku caasiyin fiihi gudihiisa allaa nakhmisa wajhan inaan wej aanan jeexjeexin macruufkii nabigu una faray ee uu beecada nagaga qaaday inaanan ku caasiyin oonan ku garabmarin waxaa ka mid ah a allaa nakhmisha inaanan dildilaacinoo xangaroofanin wajhan weji dumarku damarba isjeexaanoo isxagtaan marka ay aafadbalaayadu timaado walaa nadcuwa inaanan isku habaarin oonu u yeedhanin weylan hoog iyo balaayo walaa nashuqa inaanan jeexin jayban jeeb iyo raqabad aanan iyo cambuurka qoortiisa iyo luquntiisa wa allaa nanshura inaanan sii daynin shacran timo timaha intay sii daayaan oo caro isku shubaan oo dhulka ku galgashaan bay balaayo dhigi jireen marka tiibuu nabigu dhaqamada waa dhaqamo jaahiliyo oo shareecada garab marsana iska ilaaliya buu nabigu markaa ku li rawa abu daud bisnaadin xasan وcan abi muسى الأشhر رضي الله تaعالى عنه أna rasuul اlah sl sلم qaala wuxuu uhi suubanuhu maa min mayitin ruux dhintaaye ma jiro yamuutu dhimanaya oo fayaquumu baakiihim ay istaagayaan kuwii u oodeeyey u barooranaya fayaquulu leh baakigaasi waa jabalaa waa sayidaah aw naxwa dalika ilaa wukila bihi malakaani yalhazaanihi haakada kunta waa tacdiibkii aan soo marray ahaa almayitu yucadabu fii qabrihi bima niixa calayhi ama man niixa calayhi fainahu yucadabu bima niixa calayhi yowm alqiyaamati way axaadiian sida raajixa ah maa min mayitin yamuut axad dhintaaya ma jiro oo fayaquumu istaagayo baakihim kooda ooyaye kii baroranaya ama dumar ha noqdo ama labba ha noqdo oo fayaquulu odhanaya kii ooyay muxuu odhanayaa waa jabala alla qawgaygii baan waayey yacni cidkan ku tiirsanaa ee dhabarka i ahay garabka iyo gacalkaiya baan waaye baa laga wada waa sayida waaskaygii baan waaye ama waaskaygiyow aw naxwa daalika wixii la mida barooridda nin iska barooranaya oo ilaahay ilaa haduu jiro ruux ooyo ammaan iyo wanaag la dul istaaga ruuxii dhintay ukila bihi waxaa loo wakaalanaya meydkii baa loo wakaalanaya malakaan laba malag baa loo dirayaa yalhazaanihi tontoomaya ama feedhaya lahzuga asalkiisu waa in gacantoo duuduuban feedhaha iyo xabadka lagaaga dhufto saasay u gujinayaan labada malag ruuxii meydkaha waxayna odhanayaan haakadaa kunta ma sidaasaad ahayd hebelkan ooyaya ma qow baad u ahayd maadaa irsaaqaya maadaa wax siinhayay maadaa balaayada oo dhan ka difaacahaya wuxuu sheegaya maxay tahay rawaahu tirmid waqaala xadiiun xasan allahzu addafcu bijumci اlyadi fi اsadri lahzigu waa addafcu in lagu riixo oo lagu tuuro weeye bijumci اlyadi gacantoo urursan fii sadri xabadkaiyo laabta lagaaga dhufto gacantoo duduba in saa lagugu yidhaahdo oo lagugu gujiyo ama lagugu kala tuuraa la yidhahdo marka cadaabku kaas weeye marka hawshaa khatarta ah intaad leeda baan wax iyo waxbaan barooranaya ha dhibaataynin amwaaddu ha kaa nabadgaleen adaguna cadaabkaas la soo maray khatarta ah. iska ilaali haddaadan ka toobadkeenin waxaa weeye cambuurbireed cadho laga sameeyey cambuurnaareed cadho laga sameeyey cambuurnaareed daamur lagama see lagu xidhaya وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul اlahi sal lay slam laba arimood oo fi naasi dadka dhaqan u oon la daynaynin humaa labada arimood bihim binaasi kufran gaalnimoay ku yihiin laba arimood dadku ay sameeyaan waa gaalnimo ay ku dhaqmayaan ayuu suubanuhu leeyahay midda koobaadi aacnu fi nasab dadka dhalashadooda iyo abtirkoodoo la duro oo wax laga sheego qoraan baynu soo maray talabaadna anniyaaxatu cala almayiti meydkoo loo baroorto oo loo ooyo oo loo dhawaaqo rawaahu muslim baabu nahyi can ityaani اlkuhaani wاlmunajimiina wاlcuraafi waasxaabi اlramli wاطawaariqi biاlxasa wbالshaciiri wanaxwi dalik wuxuu baab yahay annahyu reebidda la yska reebay can ityaani اlkuhaan jamcu kaahinin can ityaani اlkuhaan wax sheega in loo tago can ityaani اlkuhaan dadka wax sheega in loo tago in la yska reebay wاlmunajimiina kuwa xidigiya ee xidigaha wax ka sheega wاlcuraafi curaafkuna waa midka waxa la xaday ama baadidan sheega yidhaahda waxaasda inagu waa uun wax sheeg buu inoo yahay curaafku laakiin waa kaahin kahanada qayb ka mida oo khaas ku ah waxyaabaha la xaday ama baadida dhuntay iyo wixii la waayey inuu yidhahdo waan sheegaya iyo wa asxaabi اramali cilmu اramal iyo cilmu اlkhaطba waa la yidhaahdaa waa kuwa dhulka xariiqee wax jeexjeexa ee faaliya inagu faalka aad u taqaanaan wa asxaabi aramali kuwa dhulka jeexee faaliya iyo watawaariqi kuwa aleesha iyo tusbaxa iyo quruuraxaye waxbaan intay kala jajaraan odhanaya waxbaan ku garanay waxbaan ku ogaanaynaa lacamruka maa tadri awaariqu bilxasa walaa zaajiraatu ayri ma allahu saanicu wakiili labiid wax ay garanhayaan ma jiro lacamruka maa tadri awaariqu bilxasa wlaa zaajiraatu طayri ma allahu saanicu marka waxay garanhayaan lama arko wاطawaariqi waa jamcu طaariqna waa ruuxa kawiyo dhulka ama jeexjeexa ama dhagax iyo quruurx isticmaala ama aleel iyo kuul iyo cunaabi wax isticmaala la yidhahda wuxuu dhan sheekha sheegi doono sharxi doono way kala duwan yihiin caraafkaasuna hoos tegi doona asaguna wاطawaariqi bilxasa kuwa quruuraxa tuure ee tiriya qurux buu xantoobinaya wuu xisaabinaya wuu kala jari wixii waxbaan ku arkay oon ku ogaado ku leeya waa cilmulghayb baan ku ogaanaya wa bishaciiri qamadida iyo masegada isticmaala wa naxwi daalika ama gelle iyo digiir isticmaalay wax walboo isku daya in cilmulghaybku u yidhahda sabab aan sharcayn baan ku ogaanaya ayuu baabka ku saabsan yahay wixii maqnaa een weli la gaadhin ama la soo dhaafay waa hore la garanaynin axad walbo isku day inuu ku ogaado waxna uu ka sheego ariiq aan sharci ahayn ayaa kaahinka la yidhaahdaa kulli waa kaano iyo caraafiin iyo asxaabu ramal wey can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat sa'ala rasuul اllahi sal lay slam rasuulka ilaahi waxaa weydiiyey unaasun dad muslimiina waxay weydiiyeen can ilkuhaani can ityaani ilkuhaan waxsheegayaasha jamcu kaahinin kuwa wax sheega curaafe xiddigiya ama indhahas daba dhiga ee qururax iyo faalka iyo faraha dambaska la gala bay nabac low ka waran faqaala sumuxuu laysuu bishay waxba ma ah waa howlo jin iyo ubadkii weeye shaydaan iyo ibliis iyo caruurtii faqaaluu waxay dheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innahum ayagu yuxadituuna axyaanan bishay mararka qaarkood waxbay noo sheegaan oo waxaasaa dhic bay yidhaahdaan fayakuunu xaqan xaq markaasu wixii ay sheegeen dhacaaye nabi allow see hawshaa ay ku dhacday haddaysan waba yahay hadday waxba yahay yihiin waa su-aal muhiima saxaabadu nabiga faqaala rasuulula rasul ale wuxuu yidhi tilka alkalimatu weedhaa xaqaa maalin marka ay asiibahayaan bani aadamku waa taqaanaa marar badan baad yay bakti sheegayaan oo wax sheegaya markaas wixi o dhan toban sane kadib baa laga yaaba maalin waxasha inuu rumoobo kii lagu dhegi intay beenta daldalayeen iyo bakhtiga waxba laga soo qaadi maayo intaa yarta ahe halkaa maalin ay ku habsadeen ayaa la bumbuuninaya adduunka la geliy tilka alkalimatu tilka midaasi ay ku habsadeen ee runta ka sheegeen alkalimatu waar weyo min alxaqi dhab ah oo xaqa ka mid ah yakhtafuhaa waxaa soo dafa aljinniyu shaydaan baa soo dafa fayaquruhaa markaasuu ku ridayaa fii uduni waliyihi midkii garabdaarka uu ahaa gacalkiisii buu dhegta u gelina qarqaradu ama taqriirkuna waa maxay dhegtu ogu sheegaya hada waxaan la maqlaynin oo adigii ruuxaad afka u saarta dhegtu ay maqlahayaan yaa la yidhaahdaa hadda meesha ku jirta nabigu wuxuu ihi midda ayada waxaa jin ama shaydaan baa war xaq ah helaya caraafkiisii buu dhegta u saarayaa ku celcelinayaa waaratano wixii haafahaaf bay ka sheegaan way dhan saaraan oo kii ibnu ziyaad markii nabigu dukhaan uu yidhi qalbi ugu qaray uu yidhi waxaad qaranaysaa duk duk alifkii nuunkii baa u gooyey deylkii qaadi uu ku habsaday waxoo dhan baa dhansaar ah marka nabigu tii ka hadlaya tilka middaa ay ku habsadeen alkalimatu min alxaqi waa weedh sawaab ah oo yakhtafuhaa uu soo dafaya aljiniy ay shayaan ibliiskaa soo dafa caruurtiisa fayaquruha markaasuu ku celinaya ku sugahayaa fii uduni waliyihi gacalkiisii dhegtiisi yani waa insigi insigii jinka la shaqaysanayay ay jinku u sheegahayeen baa dhegtiisi lagu shubahaya fayakhliuuna waxay ku darayaan macaha maca alkelimati alxaqi malaa'igta ka soo maqleen miata kadbatin bay ku barxahayaan boqol beenood sagaashan iyo beena yay halkii runtaa ku darayaan intaasaa lagaga dhegaya mutafaqun calayh w fii riwaayati lilbukhaari can caaisha radi allahu tacaala canha kelimada xaqa ah marka ay maalinka ku habsan xaggay ka keeneen qolyahan wax sheega ah meeshay ka timid buu nabigu inoo sheegaya annaha samictu rasuul lah sal slam yaquul nabiga ilah lamaan maqlay ina almalaa'ikata malaa'igta ilaahay tanzil waxay ku soo degtaa habeenkii fi lcanaani daruuraha wahuwa saxaab canaankuna waa daruurta fatadkuru malaa'igtu waxay ka sheekaysanoo isweyddiin almra qadiyadii eh, xugum qudiya la gooye fi samaa'i cirka lagu gooye hawlu ilaahay xukumay oo malaa'igtu u soo dhiibay ilan waa wasiiradii adduunka ka howlgelayay ee amarka rabbi fulinhaya weeye malaa'igtii baa amarka kala qaadanaysa waa aragtaan hadda booliiska marka amar la siiyo ama ciidanka amar la siiyo waa howla kii u sarreeyo ilaah alla weyne subxaanahu wa tacaala makhluuqiisii malaa'igta ahaa markuu amarka siiyo malaa'igta amarkii bay kala qaadan xogtii baa laga sheekaysan shayddaanka iskorkoray ee adduunyada ka yimid yaa soo dhegadhegaynaya sirta meesha ka jirta xogoguu soo dafahaya xogogii wey marka u qaybinhayo shayaadiinta garabdaarka waa idin insiga ahay fatadkuru almra xukumkii ay almaqdiya amarkii bay sheegayaan qudiya lagu xukumay fi samaa cirka lagu xukumayo malaa'igtu ku sheekaysatay bay ka sheekaysanayaan fayastariqu shayaanu shaydaanku wuxuu dafayaa assamca maqalku dabuu xadaya waxaan laguu ogolayn inaad si qarsoon u dhegaysataa marka istiraaqa la yidhaahda fayasmacu waa maqlahaya wuu dhegadhegayn hore fayasriqu shayaanu samca maqalku xadaya wuu dhegadhegaynaya fayasmacu xaqii buu maqlahaya fayuuxiyahu wuxuu u gudbin oo si hoose ugu sheegi ila alkuhaana curaafyadii fayakdibuuna macaha waadhi runteed waxay ku darahayaan miata kadbatin boqol beenood min cinda anfusihim ayaga jeebkooda kaga daraya boqol beenood xataa shaydaanku usan sheegin ama shaydaanku aysan malaa'ig soo maqal oo jeebkooda ah, ayaa loo dhiibahaya qolihii wixii bay wada hayaan halkaa xabay ku habsadeen bay adduunka u qaybinayaan qowlu uu yidhi nabigu fayaquruha huwa bifatxi alyaa yaquruha baa la odhanaya wadami lqaafi wara ra'da iyo qaafkana waa la godaya ey yulqiha wuxuu ku ridaya ku tuuraya walcanaam bifatxi lcayni bacinaan la odhan maayo canaan baa la odhanaya can safiyata binta abi cubayd iyadana marka hal shay oo xaq ah haddii sagaaشhan iyo sagaal baatilo looba qaadan kare wuxuuna waa beene wadiiqa xunba idiin geyne shaydaan iyo jin wixii ku salle faraha ka qaada wey iskaga fogaada balaayadooda waxna ha ka dhegaysanin haddii kale diinxumo an safiya bint abi cubaydin can bacdi awaaji annabiy bint abi ubayd waa xaaskii cabdulahi bn cumar inag badan soo maray aaqaiy can bacdi awaaji nabiy bay ka waranaysaa waradia allaahu canha ilahay ha ka raali haweenayda nabi maxamed xaasiiskiisa ka ahaydi can nabi sal man ataa caraafan sheega ninka u taga fuuxiso oo fasa'alahu weydiiya can shayin wuxuun weydiiya fasadaqahu u rumeeyo warkii lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowman afartan maalmood salaad lagaama aqbalo afartan maalmood salaadaad tukatay sunno iyo farad midna lagaa aqbali maayo haddaad caraaf iyo wax sheegay hadda way ku soo bateen way fadhiyaan tuaalifka taadka shawgaroon ilaa section tiri waa dhooban yihiin loogu tagaa soomaalida hadda waa afooday xaraafin hadda ka dilaacay social media oo kowna buruujkaadaan kuu sheegaynaa inaad falxa inaad quma tahay bacaw ah waxaas yurubiy galbeed markaad tagto xafiisyo gooniba bay leeyihiinba bartanka toronto mise toddobadii ku arkay guri weynoo ku yaalo nal ka baxayo leey waxaa fadhida habar nin walba uu ka fiirsanhaya nasiibkiisa maba qarsadaan ba iyagu dhaqankii xumaa ee mushrikiin alcarab amminkan reer yurub horumar baan wadnaa bayna ku leeyihi hadda social media waa aragteen sawir baa lagu soo qoriy sawirkaad ad wax ku jira aragto waxaa tahay nin dabeecad xun nin dabeecad fiican baa tahay qumay baa tahay falxad baa tahay waa caraafnimadii oo laydiin gelinhayo baraha bulshada laydiin soo raacinay iska ilaaliya man ataa caraafan ninka u taga ataa caraafan waa social mediahii waa googlekii iyo wixii la halmaala hamadin ruux meel fadhiya keliya fasa'alahu can shayin shay weydiiya shay maqan shay jooga shay iman doona ayb shay hayb ah fasadaqa u rumeeya haawaa runtii idhahdo maxay ku habsataa habartu run badana fuuxi bal ku celi lam tuqbal lahu salaatun arbaciina yowman afartan waa beri salaad lagama aqbalo rawaahu muslim fiihi qaacidatu nafyi alqabuul alusuuliya ku jirta hadda goor baynu soo marray qaacidada shareecadu marba waxay tidhadaa waxa lama aqbalayo lama aqbalayo asagoo laga wado aqballa'aanta laga wado ma asaxahayaba waa baatilo salaada ma guntamin marna lama aqbalaya la yidhaahdaa isagoo laga wado ajir ma laha iyo hawaab ma laha laakiin waa asaxaysa idan usuuliyiintu waxay isku khilaafeen nafyu qabuuli ma nafyun lisixa mise waa nafyun lihawaab nimanba waxay dhahan sharcadu hadday tira laa yuqbal iyo laa tuqbal nafyu اlqabuul haddaad maqashaan waxaa weeyaanba waa nafyu thawaab waa qaa in la idlaaqo qole waxay yidhaahdeen haddii la lama aqbale macna waxaa weeye ma asaxaayo waa qaa labaad labada dhinacba waa khalad ee waa in la yidhaahdo shaygaa lama aqbalayo mar waxay noqotaa ma asixin oo kaama gudin marna waxay noqotaa wuu kaa asaxaya laakiin lagaama aqbalin ajirkama helaysa seed ku kala garan nafyulqabuulku meesha laga anfiye layidhi lama aqbalaya layidhi maad fiirinaysa haddii shardi uu ka maqan yahay ama rugni uu ka maqan yahay lama aqbalin waxaad ku xambaaraysaa ma asixin waxaad ka soo qaadi ma asixin sidii uu nabigu calayh isalaat wasalaam laa yaqbal llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawada maxaan leenahay ma asixin wey laa yaqbalu salaata xaa'idin ilaa bikhimaarin waa macnaheedu ma asixin wey qabuulkan nafyu lqabuuli huna waa nafyun lisixati haweenay aan cawradu asturayn salaad kama asaxayso waxaa laga wadaa maba u xidhmayso niman weyse qabin salaadiis lama aqbalin waxaa laga wadaa ma guntamin ma asixin ajir laga hela iska daaye haddii laakiin nafyulqabuul meeshuu ku yimid ay tahay meel shuruudii arkaantii laga helay wax kaloo lagu qoonsada aysan jirin dembigaa soo kordhnay mooye waxaan leenahay dembigu wuxuu ku habsanayaa awaabkii unbuu ku habsanaya sida ruuxanoo kale wey ninkii khamre cabba xaadiisii badnayd xadiika cabdillah bn amr caas ninkii khamre cabba salaad lagama aqbal afartan beri macnada waa maxay salaaddii hadduu arkaanteedii iyo shuruuddeeda uu la yimaado way ka asaxaysaa laakiin wax ajira uu ka helayo ma jiro wey kanaa la mid ah tanaa la mid ah salaaddii inta afartanka beri aad tukanaysay way kaa asixi leen shuruudeedii iyo weysadeedii iyo howlaheeda waad la timid laakiin waa bilaa ajir wax abaaba lagaaga qori maayo wy marka nafyu اlqabuuli qad ystalzimu nafy الصixati waqad ystalzimu nafy الthawaabi laa nafy الصixa qaacido marka tafsiilkaasaa ku jira halkaas aynu kaga tegayna sayidina cabdillahi bn camr caas wuxuu odhan jiray asagu ninkii khamro caba ninkii khamro cabba wuu ku gaaloobayaa man shariba alkhamra falaa salaata lahu iyo faqad kafar oo maxaa jira ma dunuubta ku tagfirinaysaa saxaabi oo makhaariji baa tahay maya wuxuu yidhi ninkii khamro cabba salaaddii baa ka tegi ninkii salaadda ka tagna waa gaal buur waad fahanteen baan ku dhaafi casri baa ku dhaafi saad meel u kala taallo ee dagaagada u taagayso sidii maroodi meel ku dhacay yaad soo miirsan maalmo kadib intaas salaad baa ku dhaafaysa kaafir baa tahay kas mutacadina waa tahay laguu cudurdaarmayo sukrigaada iyo sarqaankaada halkaasuu la maray asagu wacan qabiisa iska ilaaliya iska ilaaliya waxaan rabbi kuu qadarin heli mayside waxba habrahan fuuxashida iyo nimanka indhahais dabadhiga tusbaxa wareejinaya iskugu dhowaanida wacan qabiisat ibni اlmukhaariq radi allahu tacala canhu qaal samictu rasuul اllahi sal slam yaquul وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت العيافة dhulkoo la jexjeexo alciyaafatu faalinti haddaan soomaaliya inagu ku dayno un hadda sidii laba ere baa ku jira alciyaafatu faalinta la faaliyo faal sooma garanaysaa iyo watiyaratu shimbirahoo la baasaysto gumays baan arkay malagay baa galay iyo xiidqumay baa xalay reerka dul maray iyo wax balaayo ah shimbiro la baasaysta jiri jiray iyo watiyaratu shimbiraho la baasaysto iyo watarqu shimbiraho la caydiyo tarqulya waxay ku fasiran waa shimbiraha markaad kicisa u tiraado bal midig hadday u duulaanna saanix bay yidhahan carabtu odhan jireen hadday bidix u duulaanna baarix bay way necbaayeen bawaarix iyo sawaanix bay u kala yaqaanaan markay muraad iyo dan leeyihiin ama socday safar ku jiraan geedahay soo maraan shimbiraha ka kacahaya bay fiirinayaan hadday xaggaa midig u duulaan way absharaysan jireenoo way hoodaysan jireenoo way safarka way sii wadan jireen hadday bidix u daadaan xagga u duraanna way sharaysan jireen safarkaa dhan bay ka joogsan jireen danta ay leeyihiin baa ka way soo noqonayeen lanna waxay aaminsan inay ku baaba'ahayaan warkaasay aaminsanaayeen min aljibti ay min alshirki wاlkufri alciyaafatu faalintu iyo waطiyaratu shimbirahoo la baasaysto iyo watarqu ayagoo la caydiyo way keliyiin adaa fiija iyadoo iska degan baad caydhinaysa dhankay u dushaad fiirinaysa markaas waa arigii waa arigii ama waa cilmi ramalkii haddaynu soo sheegayne xisaabta ku dhisnaa ee khadka la odhan jiray alkhad min aljibti waa maxay waa min ashirki min aljibti waa min cibaadat الshayطaan jibtigu waa macno guuda uu soo galo shirkigaa soo gala shaydaankaa soo gala wax walbo xunbaa soo gala alam tara il ladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti wالطaaguut halkaa ka fiiriya tafsiirkeeda rawa abu daud bisnaadin xasanin waqaala abu daud wuxuu ihi abu daud erayga ma laha ninka iskale waa ninka xadiidka warinaya waa wadaadkii ahaa cawf ibn abi jamiilat alacraabi hadalka cawf baa iskale abu daud inta dambuu leeyahay wa qaala maadaama hadda uusan sheegin qaa'ilka abu daud ku dambeyn bay u noqonaysa laakiin waa qadar raawi inuu ka wadaa laga yaaba oo saasaa macnaha sax noqonaya aلطaruqu soo ma aha huwa zajru waa shimbirahoo la caydhiyo ay zajru الطayri shimbirkoo la kiciyo geedka laga kiciyo wy wahuwa an yatayamana inuu midigaysto aw yatashaa'ama uu bidix u duulo biطayraanihi duulitaankiisa inuu bidix aado ama uu midig aado fain طaara ilى jihaة اlyamiin xagga midig hadduu u duulo tayamana ninka mushriga ama jaahiliga wuu barakaysan jiray wuu hoodaysan jiray wain طaara ilaa jihat اlyasaar xagga bidxdu u duulana tashaa'ama wuu baasaysan jiro balay u arki qaal abu daud wuxuu idhi wاlciyaafatu alhau abu daud xuulaha la kala duwo ciyaafadu ma aha buu asagu eh, cafa ciyaafadu ma aha waxaa weeyaan hawl kale mee waa khadki faalkan idiin sheegay cilmu اlkhadka iyo ciyaafadu iyo cilmu اramal saddexdaba waa isku mid waa wax xisaab ku dhisan ama dhulka ha la jexjexo ama qorye iyo dhagaxya ha la daadiyo ama kuul ha lala kala baxo ama tusbax ha la wareejiye waa xisaab laleeya waxaa lagu ogaanayaa hayb iyo shay maqan laakiin asagu cawf alacraabi oo xadiidka ninka warinaya ciyaafada wuxuu ku fasiray zajru اطayri wey wاlciyaafatu zajru الطayri wاطarquna waa alkhatu yukhatu fi اlardi wاljibtu min الshayطaan buuri xadiidka waxaa warinaya wadaadkaas cawf ibn mujamad alacraabi baa warinaya wuxuuna ka warinaya can xayaan ibn mukhaariq abilcalaa marka raawiga tafsiirkiisa inuu keenay ahayd nawowi oo yidha qaala cawf alacraabi alciyaafatu zajru اطayr ciyaafadu ma aha faalintee waxaa weeye shimbirtoo la duuliyoo la eego kolba dhankay u duusho watarquna waa faalintoo dhulka la jeexo jibtiguna waa min ashayطaan marka waxay noqonaysaa tafsiirka kale alciyaafatu waxay noqonaysaa in la yidhahdo shimbiraha oo la duuliyo watiyaratu shimbirka qudhigiisaoo la baasaysto watarqu dhulkoo la jexjeexo min aljibti ay min camali shayaan shayaan hawshii weeye hawl islaamnimo ma aha qaala wuxuu yidhi fi saxaax fi sixaaxna waa la akhriya asaxaax haddaad tiraahdo marka waa mufrad waa magac mufrad ah asixaaxna waa jamcu saxiixin sida qaalibka ah aljibt wuxuu i jawhar ninkii luawi kitaabkiisa mukhtaar saxa waad garanaysaa asaxaax isagoo dhowr mujalada iyo isagoo mukhtasarkiisiiba waa la daabacay aljibtu kelimatun weeye buu taqacu ku dhacda cala sanam sanamkaa la yidhahdaa waalkaahini wax sheeggaa la yidhahdaa wasaaxiri fallanfallowgaa la yidhahdaa wanaxwi dalik iyo wixii reer xumeeyoo dhan baa la yidhahdaa wadaadka muxaq xadidku waa daciif buu le laakiin inuu xasan yahay taas ayaa raajixa sanadkiisa waxaa ku jira wadaadkan cawf alcaraabi ninkuu sheekhiisoo leh xayaan xayaan ibn mukhaariq abilcalaa ninkaasaa ku jira oo can qabiis ibn wax ka warinaya kaasaa ku jira marka ninka asaga ah wax daciifiyo waa daciif yidhi ma ibn xibbaan wuu tawhiiqiyaa fii iqaatihi kitaabkiisa saxiixaana xadiidkan u wariya wuu saxiix yeelaa iyo abu daawuudna waa ka aamuso wuu keenay baab dhan guntay oo u tarjamaystay xadiikiisuna ku bilaabay baabun fi lkhai wa sajad dayr buu u bixiyey baabun fi e, e, e, lkhai faalinta iyo wa sajri dayri shimirahoo la fiijiyo marka waxaa dhaqan bay u lahaayeen carabtu dhaqamada xumaaya ee diin la'aantaabu nabigu kala dagaalamayay ku jirtaa inagu inaan ku noqonno hawsha aan ku aafno nabigu diidan yahay way is yaqaaneenoo qolya waxaa jira ay hawsha ku ogaayeen faalka ku yaqaaneen qolyo waxaa jira hodaysiga shimbaraha ay ku yaqaaneen niman reer banu asad la yidhaahdo wiilkooda yar iyo odaygooda isku dhaqan bay lahaayeen xataa jinki iyo shayaadiintii baa intay la yaabeen jinbaa habeen sharay soo gureen taariikhda carabeed qadiimka ah markaasay dhe nimanka reer asad ahaa wax bini'aadamoo ka yaqaana shimbaraha iyo qaabka loo baasaystay iyo qaabka loo sharaystay iyo qaabka looga dhaxul qaato shimbirtu waxay sheegayso wax kula midaad garanaysaan maya habeen bay markay jin soo kaceen dad bini aadam iska soo dhigeen bay dheh qoys reban asada u yimaadeen waxay dhaheen waxaan nahay niman carbeedoo hal naga fakatay si walba intaanu yeelay baan ku soo sari weynay hadday idinkaa hawlaha ku fiicnaay bal hawshaas nala raadiye waxaan inagoo ma hayne wiil yar bay ku dareen wiilkan baa idin raaci oo hashi meesha idinku dambaysay geeyay dheheen asagaa shimbiraha warkooda suu u raacaya keeni doonaashi jinkii awr bay wateynaya wiilkii waa la qaaday nin jin oo binaadan iska dheg hayaa dhabarka dambe u rito halkan soo fuul waa la socday muddaa la socday waxyar marka la socday yaa waxaa ka hor shimbiro duulaya oo ay ku jiraan gorgorro fara badan haad duulaysa ku jirto wiilkii haadibu saa u fiiriyey haadi markay dhaaftay miraad isla rogay wiilkii reer banu asad af dhawaaqay jinkii doo insi iska dhig or maxaa kugu dhacaa laydhi ood la wuxuu idhi waxay haaddaa ii sheegtay buu idhi idinku inaydan insi ahayn wax geeloo idinka maqanna uusan jirin maxaa jiray dheheen wuxuu idhi haaddu markay duulaysay garbaabna korbay u dhigtay garbaabna hoos bay geysay rafacat jinaaxan wa khafadat jinaaxan buui waxayna tilmaamaysaa idinku inaysan insi ahayn wax idinka maqanoo baadina aysan jirin been ii sheegteen jinka qosol bay kala dareen waxayna yidhi ritigaa qaado orteerkaadi la aad iyaguna shimbiray iska noqdeen waa yaaceen reer banu asad baa baasha zajru dayrka musiiba ku aha faalinta qolyay ku yaqaaneen soomaaliduna amminkan sidoo kale wey qolyo noocaa lagu yaqaanaa jir hadda kolba mar idiin tilmaamay haddana ku noqon maayo وعن بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم nabg wuxuu man اqtabasa ninkii soo qaata man iqtabasa ay man istafaada bay ka dhigantaha ninkii barta ama dhimbil qaata cilma min annujuum cilmi ka mida xidiginta iqtabasa wuxuu soo dhimbil qaatay shucbatan qaybo min asixri sixirka ka mida zaada asixru maa zaada aliqtibaas min annujuum sixirkaadu wuxuu kordhayaa inta kolba ay korodho xidigintaadu man iqtabasa cilman hadda qolyo somalia oo abwaano lagu sheegay xidigaha say somalida isticmaalka ka sheekaynayo warbaahin inay dib noogu celiyaan waagii cirkun saa loo fiirin jiray oo saasaan abwaano ku nahay ku haya ummadda yaa waali adduunyadu meesha u socoto xagga teknolojiga cilmiga ee maadiga ah laga baran kara laga barto amminkan laakiin yaan <laughs> dib loo celi dadka saale geel aan dib loogu celin man iqtabasa ninka dhimbil qaatee barta cilman min annujuumi cilmi ka mida xidiginta iqtabasa wuxuu faa'iidaystay shucbatan qayb iyo dhimbiloo min asixri ka mida zaada asixru sixirka kordhayo weye maa zaada intuu kordhahaye aliqtibaasu min annujuum intaad cilmiga nujuumka ku sii xildheeraataba sixir baad ku sii xildheeraatay rawa abu daauud biisnaadin صaxiix dahabi wuxuu ihi fi lmuhadab اlkabiir wاlkhabaru صaxiix bu dahabi dahabi hadkiisa ka fiican sanad basa ma ahee bayhaqi baa intuu xadiika keenay buu yidhi hebel baa ku jira wuxuu hi dahabi hebel waa iq ah, xadiikun waa saxiix bayhaqi buu radinaya waa runtii almuhadab alkabiir waad ka firin kartaa marka xadiid sugan weeye halkaa marka saa loogu khaldamay cilmiga nujuumka cilmiga xidigintu waa laba qaybood mid waa kufriya gaalnimo waatuu nabigu kuu sheegaayo oo sixir uu ku yidhi midna waa shay bannaan oo aqoon loo baahan yahay ah cilmiga marka nujuumka laba loo qaybay cilmu ta'iir iyo ilmu tasyiir baa la yidhahdaa cilmu ta'hiir wa cilmu tasyiir inaad barato xidiguhu qaabkay u socdaan xilliyahay soo baxaan xilliyahay dubadaan ay dhacaan say u kulmaan xilliga roobeed yimaada xilliga abaarka soo baxa midka habeenka yimaada niska hore yimaada niska dambe yimaada jahooyinka lagu kala barto fusuusha iyo xiliyaha roobabka lagu kala garto xiliyaha qaboyaha lagu kala garto kuleelaha lagu kala fahme inaad ilaahay makhluuqaa u abuuray ee aayaadkiisa ah, u shaqeeyaan aad barato una socdaan wax culaysa ma laha waa adiga ilaahay ku abuure la baranhayo inta xubnaed ka kooban tahay maxaa laf maxaa lud ah maxaa xidid ah maxaa dhacaan ah hadda waxaa laidin leeyahay ruux bani aadamku boqolkiiba toddobaatan waa biyo dhacaan wixii kalena waa laf iyo iyo maasoris iyo muriya seeda wey cilmigan kordhahayo dadkana laga baranhayo adduunkana laga baranhayo haddaad uun leedahay wax allah abuuray qaabkaana ilaahay baa u qorsheeyey saasuu u shaqeeyaa xilligaasuu soo baxa remiigu hadda markay miyiga joogaan saacadana ma haystaan telefoonna ma haystaan xilliguu kaci u anfariyo wuxuu garanaya xilliguu maraya salaadda inta ka dhiman bu garanaya waagu xilliguu u baryahay buu garanaya see ku garanaya idiga hadda soo baxay ma soo baxo nisoor ma soo baxo oo habeen kala bar ma soo baxo wuxuu soo baxaa salaadu markay ka dhiman saacad ama laba saacadood way yaqaanaan way fahmahayaan cilmigaa cilmu tasiirka la yidhahdo xidiguhu qaabkay u socdaan u meeraan u kulmaan haddaad barato wax xugubana aadan ku xidhin odan dhihin xidigan asagaa sameeya asagaa keena aadan dhihin oo warkaadu uu yahay ila waxaan ooga barannay xidigaa markuu halkaa maraya waxaasaa iman jiray saddex biloodoo jilaal markay dhammaadaan maxaad sugtaan saddex biloodoo jilaal markay dhammaadaan maxaad roobkeed sugtaan gobaad sugtaan saddexdaa xagaa markay dhammaadaanna dayr baad yaa idiin sheegay allaad ka baratee fusuusha sanadkun baad ka barat nafsa shay wey berrioo kale waxaa la filanayaa inuu roob yimaadee ninkii meel godan fadhiya ka guura ninkii gala ku jira kor ha u daldasho bal hala diyaargaroob maxaa jira xidig hebel baan xal arkay waxaan ilahay oga barnay in roob badan uu do-o ma aha asagaa keenaya haddaad marka wixii amara iyo maamula iyo dhacdaa alla u tiirinayso xidigan aad calaamad iyo astaan rabbi uu sameeye u aragto maxaa loo yaqaanaa cilmu tasyiir tasyiir socdaal min asayr haddaad leedahay xidigaaba keenayada mundirnaa binawi kada qad asbaxa min cibaadi muminu bi wa kaafirun bi somalin soo marin kaa cilmu taiir baa la yidhahdaa waa wixii jahlida aaminsanaayeen xidigaa keenaya roob baan sugaynaba mid caamu idig mid oday xidigay uule ha ka sugan tif haddaad maanta hesho aniga hay tirsan ninka hadda waa gaaloobay leanna wuxuu aaminsan yahay roobka waxaa keena xidiga isagaana daaya halis wey cilmu ta'iirku waa inaad saamayn iyo raadayn iyo wax keenid iyo wax dayn aad u tiiriso xidigii dayaxii qoraxda u tiiriso kaa waa kufri waa cilmu ta'iir waa ku nabigu ka hadlahayo man iqtabasa cilma min الnujuumi ay atanjiim الta'iiri wey ma isfahna iqtabasa shucbata min الsixri zaada sixru maa zaada aliqtibaasu min الnujuum intaa inaad kala fahantaan baan raba hadda waad aragteen qolyahan sayniska waxay ku dhahayaan isbuucan waxaa la filaya in roobo badan da'aan ma kufriba waxaa la filayaa ma aha amar ma goyn karaan waxaa la filayaa xilliyahay barteen sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeya waxaan ogaan karaa anuu ka hadli karaa inta hore qoraxda madoobaanaysa intaas adduunka intuu ka rogmanayo maxay waa la yaqaana dayaxu intuu madoobaado iyo inta uu qoraxda madoobaato inta sanay soo marto alimaam eh, axmed shaakir nimay saaxiiba ahayano aad u yaqaana falagii sayniska iyuu weydiiyey o yidhi waxaad ii sheegtaa xilligii nabi maxamed uu joogay ee ibraahim maalinkuu dhintay ee qoraxdu madoobaatay maalinkay ahayd iyo sanadkay ahayd iyo xilligay ahayd iyo saacaday ahayd ii sheeg waxay subur iskugu dhuftay wuxuu ihi iyo sanadkii iyo maalintii iyo xillig wakhtigiibuu u sheeg kutubu taarikh buu dib u fiiriye dhintay ee nabigu uu soo xabaalay in qoraxdu madoobaataybu odayga muarkhana sheega isaguna faylasufka wixii o dhan baa iswaab waa cilmu waxaa la yidhahdaa tasiir kayfiyatu sayr الnujuum siday iskugu xidhan tahay siday u guurto taa culays male inaad barato xaggan aad u tiiriso maamulka u tiiriso alla weyne wa tacaala laakiin markaad saamayn iyo wax keenid wax dayn abaar iyo aaran aad u tiiriso xiddigii markaa waad gaalowday miyaynu isfahanno وعن معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية حديثك وين soo maray inuu celiyay muxaqiqu baabkii sagaashaniyo koobaad baynu ku soo maray xadiidka toddoba boqolaad waad ka fiirin kartaa can mucaawiya bn xakam asulami qaala wuxu uhi saxaabiga qultu ya rasuul allah inii xadiiثu cahdin nabi allow xilligaygaa ku dhow biljaahiliyati diin la'aan iyo gaalnimo waqad jaءa allahu tacaala biاlislaam ilahina islaam buu keenay waina mina waxaa naga mida ah, haddaan aadamanahay iyo carab rijaal rag baa naga mida ah, alkuhana kuwa sheega ee falfaltowga iyo faaliya qaarna wuxuu iska daa usluub alxakiim baa la yidhahdaa falaa tatim aduu ha u tagin ha gaaloobee adugu naftaada ilaasho adiladay ka qaateen culummadu adiga hawl kaa baxsan gaalnimo looma galo reebel baa rogmanaya ama balaya ku dhacaysaa gaalnimo looma jiro horta naftaada badbaadi falaa ta'tihim wixii gahan u tegi u taallaaye adugu ha u dhaqaaqin qultu waxaan wa minaa rijaalun baa naga mida yatatayaruuna shimbiraha baasaysta qaala nabi wuxuuhi midkaasi baasaysiga waa shay yajiduuna way ka helaayaan fii suduurihim laabahooda waa lagu soo ababiyey waagay yaraayeen bay hooyadooda gumaysta iyo fiidmeerta iyo iyo baasha uxudhaysan aan dhihi jirra iyo xidan xiidka iyo jugleyda iyo wax baasaysta iyo calanqaata mxuu ahaa baalkii mxuu aha baalkii uh, dhuunta dheeraa qumbulaagi cantallaa baan rabay cantallaagi ama coomaadi iyo saratosi wax dhadaanba reegaarsan maxay dhaheen baabow miyay dhaheen war ii sheega reegaarsan maxay yidhahdaan baambow baambow baad sheegaysaa hadhow waxaad leeyahay ree macallin baan soo keenayse waa tahay falaa yasuduhum nabi wuxuuusan hor istaagay intaa waa kaftane shay yajiduunahu fii suduurihim laabtooday ka helayaan wax jira nabigu maahu leh ayagaa iska dhaadhiciyeye wax jira ma aha waaqic yaalla aha falaa yasuduhum dantooda yuusan ka hor istaagin war dantooda waxaa yuusan ka baajinin danoodaa qabsadeen qultu waxaa nabi wa mina waxaa namid rijaalun yakhutuuna qolya faaliyaa naga mida ah oo faraha la gala boodhka qaana wuxuu idhi kaana nabiyu min alambiya nabi ambiyada ka mida ah wuxuu ahaa yahutu faal buu dhigi jiray oo cilmu ramal loo yaqaan faman waafaqa ninka ku beegmee asiibee haleela khaahu faalkii nabiga uu dhigi jiray fadaaka ninkaa amarkiisu waa okay oo waxba looma haysto wailaa wixiina waa baadiloo joojiya culamaa ulmuslimiin waxay isku raaceen waxaa loo yaqaanaa usluubkan waa tacliiqu shayi bilmustaxiili Ah. shayga in lagu xidho waxaan la ogaan karin bimacna waa maxay ma kari kartaa inay ka joogo wey nabigaasi nabi loo waxyooduu ahaa cilmi khaasoo la baray oo haybiyaadka qaarkood uu ku ogaado asagu haystay khadkii asaga ahaana nabigu inooma sheegin nabigii horena ma hayna e- e- abtirki sanadkiisii nebi maxamedna nooma taabanin macnaheedu marka waa maxay falkaadu inuu asiibhayo ku hagaagay faalkii nabigaas miyaad haysaan maya iska jooji marka marka waxaa loo yaqaan tacliiq اlxukmi aw shay bilmutacadiri waa maxay waa kalmanci sariix in shayga lagu xidho shay aan suuragal ahayn ama aan la ogaan karin waxay ka dhigan tahay ka jooga ma bannaanee iska daaya wey macnaheedu nabigu xusaa u yeeli wuxuu rabaa hadduu dhaho fal oo dhan iyo faalin oo dhanba waa baail nabigii hore faalkiisi baa soo gelay khatar wey haddii la fasaxana hadda baailkiisaa fara badan marka waa in la yidhahd hal faaloo saxan baa jiray nabigaasaana samayn jiray ninkii ku beegma waa okay ninkii ku beegma malgii baa galay gaalnimu dhex taagan yahay iskaga cararow yaan la ag marin wey fogaada ma garanaysaan rawaahu muslim can abi mascuud albadri cilmu lkhadkan marka cilmu ramal bay u yaqaanaan kuwan hadda qodqodo oo nin walba isku dayo faylasuufiya shayaadiini hindi iyo ree farisiin iyo carab qaybo ka mid iyo wadaadama muslimiin ahayo kulli khadkiibaa nabiga xataa waxay dhe nabi diriis buu ahaa annagaa naqaan nabiga dhigi jira faalka bal beentooda eeg riwaayaad mawduuca iyo aathaaraan sugnayn bay ku raadiyeen can abi mascuud albadri cuqbat bnu camr ana rasul la sal slm nabigunaha wuxuu ka reebay ummadda can amani ilkelbi eyga lacagtiisa wa mahri ilbaqyi haweenayda dhilaysata waxay lacagtay qaadato wa xulwaan ilkaahini caraafka wax sheega wixii la siiya mushqayadiisa ujradiisa eyga lacagtiisu waa muxaram wixii markaasi aan laga soo reebin baab gooni uu sheekhu ku sheegi doonaa eeya loogolya in la samaystaa jira oo la iibsan karo inkastoo shaaficiyadu baxdi goonaa ka leeyihiin oo aad iskugu dhibaan eyga lagu ugaadhsado ama beeraha lagu ilaashado ama xoolaha kuu raaca wuu banaan yahay isagu midka asaga in la kala iibsana way bannaan tahay inaad isticmaashana way banaan sida raajixa ah waa ey waardiya kuu ahoo xoolaha kuu waardiyeeya ama aad ku ugaadhsatood ku gabrharato ama beerta kuula jooga ay hadda kuwa ka qiimo badan baa oo malaayiin la siistaa jirto kuwan alkilaab alboolisiya loo yaqaan oo dunuubta lagu baadho jaraa'imta lagu baadho ayaa jira hal sano gudihii toddoba qadiyo mukhadiraad ay fashilay baa jiro xataa ay mashiinihii fashili waayeen ogaan waayeen iyuhu xayawaanaadka u dareen badan wey siddeed goor siddeed jeer buu urintiisu ku xog banta miata mara yan ku soo laabantaa intaan inagu wax urinno sideed boqol buyna dheeryahay asaga iyo bahalkan madax kutiga u taqaanin xujaajteenna cuni jiray hadduu adduunku ka dhammaadeen wuxuu ku sayberi iyo meelaha barafyadu ku hadhay bahalkan dubbiga le soomaalida aragay yaa duqaydii soomaalida ka xajin jiray soomaaliya intaan kanaadka suways laisku furin intay halkan ka lugeeyaan oo jabuuti meelaha sii maraan oo sudaan sii maraan iyo halkaa ka soo geli jireen sacuudiga taas huways bay mari jireen oon la kala goynin marka saxarahan soodaan dhexdeedu fadhihi jira waaga dadku ku cuni jira odayga somaali markuu ka xajinaya soomaaliya haweenayda haweenka ugu furi jiray meerkaduu siin xooluhu qaybin wuuna furi bas lannu xusu diyaarinaya waa xaj istishaadi awey ah xaj istishaadi u ahaa ile taarikhda ma haysaane mada kutbnu sheegahad caruurtaa lagu cabsin jiray aruurtaas lagu cabsiyan soo gaaday oo marka hoyadna kari weydaan dhaha madax kutigi waa kan cararo madax kutigi marka anagu waxaan moo jira wax ruux dad u ego madaxa dhubana dadka cuna laakiin baalka weeye madaxa dheer ee imtixaanka marka eh, ayda marka aan usoo laabta baxdigay khuseeye waa ma ayda manfacada wanaagsan umada u qabata waxay la tahay ka kalbi maashiyatin wa saydin wa kalbi zarcin macanihii iyo xikmadii cilladii loo banneeyey kuwaa saddexda ah yaa ayahan kale ku jirta laakiin ay inaad iska samaysato aan dan kuu qabanayno oo sida adhiga la yska dhaqdo oo xaafad iska jogo sida yaanyuurti taasi aafo kale weeye adilo goonaana ka iman doonta ama mahrulbaqi waa dumarka xunxune waxay qaataan la siiyo yaa mahrulbaqi loo jeeda mahru zawaani isna waa xaaraan xulwaanu lkaahin xulwaanku waa ujrada ujrada ninka kaahinka caraafkii faaliyihii waxsheegii xidigyihii la siiyo muttafaqun calayh baabunahyi cani taayur reebidda layska reebu baab yahay in shimbiraha la baasaysto fiihi waxaa baabka ku jira alaxaadiiu asaabiqatu fi lbaabi qabla axaadiiu kusoo hormartay baabka hadda aynu soo maraynay wa can anasin radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam laa cadwa xanuun iskii u tallaaba ma jiro qolii hore carbeed waxay odhan jireen xanuunno tallaabaa jira iskood u tallaaba oo toddoba ah iyo xanuunno hadday doonaana tallaaba hadday doonaana iska jooga waa caqiide iska aaminsanaayeen cadhada iyo furuqa iyo baashi sugurti aan xalay soo marnay xasbadi iyo afka shiira ee bakharka la yidhaahdo iyo waxaan loo yaqaan daacuunka judaamka xanuunahaasaa xanuun toddobay sheegi jireen way iskood bay u faafaan wixii kalena waa khiyaariyi gaallimay ahayd tiibuu nabigu diidan yahay wax faafa ma jiro sabab walba musababkiisa alluu ku xidhan yahay mashii'at ullahi shaqaynaysa laa cadwa xanuun gudba iskii u gudba ma jiree amar ilahi ku gudbaa meelaadan moodin inaad ka qaadi baad eedi meelaad leedahay shuutan maanta ka badbaadi maysid baad waxba ku noqonaynin amar rabbi ka socda walaa tiyarata shimbir la baasisto balaayo keentana ma jirto shimbir qumaya midnaba wayucjibunii nabigu waxaan jeclaa u bogaabui alfalu hodaysiga baasaysi soo shimbira lama ruuxa muslim iska hodayso adoo hawlu socdo waxaad maqashay liibaanow insha allah hawsha waan ku liibaani baad dhihi danbaad leedahay muraad baad leedahay meel baad u socotaa islaam wiilkeed u yeedhaysaad maqashay liibaanow deeqow deeq ilahay baa imanaysaad leedahay halkaasaad kala sarbaxaysa adoo iska socdo daalan baa roob ahay naxariis ilaahay wadiya maanta waan guulaysanaynaaye hodaysu waa rajo wanaagsan addoonkuna ilaahay rajo wanaagsan u qaaday diintay bay ka mayna soo marinna wa ana cinda danni cabdii falyadunna bi maa shaa malaha wanaagsanoo ruuxa muslimka uu qaado oo ilaahay maamulkiisa iyo rajo iyo uu ka qaado waa khayr shayga ama hel ama helina khayr inta cuqdadii uri ku dili lahayd idbalaa iska dhaadhicin lahayd wanaag niyada gasho ilahay baa kuu raacahaye marka fa'ligu wuu fiican yahay wayucjibunii waxaa i cajab geliyo nabigu u boghayaa buuhi alfa'lu hoodaysiga qaaluu waxay nabi allow wamalfaalu annagu diyaraa naqaanay diyare iyo sharaysi baa nabi allow garan jirray faaligu muxuu ahaa qaana wuxuu uhi kalimatun ayiba waa weedh wanaagsanood maqlayso saa darteed nabigu calayh isalaatu wasalaam maalinkii suxudiiba la gelayay carab quraysh kulba soo diraysay dhowr nin bay soo direen waa kii nabigu dhibsaday nimanka oo niman khariban bay ahaayeenoo aan sulx wanaag midna u jeedin markii dambe waxay soo direen suhayl ibni camr abujandal aabbihi markuu nabigu arkay buu dhahday suhayl soo direen quraysh maanta go'aan waxay qaata inay heshiis qaadato laqad sahula amrukum suhayl baaba socdee marka waxaa weeye magac wanaagsan ood maqasho xaalad wanaagsan ood la kulanto ood marka aduguna aad kala sarbaxdo ood hodaysataa loo jeedaa muttafaqun calay haruun rashiid baa nin maalin u yimi markaasuu hi magacaa wuxuu ihi sacad baa Ah, adigu sacad bal aabbahaana saalim buuri maa sha allah maxaa kunyadaada magaceed abu cumar ascadaka allaahu wasallamaka allaahu wacamaraka allahu cumaran awiilan muxuu siiye hanti amiirbuba oga dhiga tuulo wuu hodaystay sacad ibnu abu cumar cimri dheer oo dowladda ah iyo nabadgelyoon iyo liibaan buu sawirtay waa hoodaysi wanaagsan shalaysigu wuu dhib badan yahay sayidina cumar asagoo ushaa hadduu uu magacyaha isku qabto wixiisu maba seeran jirinba maba seeran jirin asagu maalin baa nin u yimid markaasuu uhi magacaa jamraa la yidhahdaa buur aabbahaan ina yaa tahay ina shihaab baan ahay buur qoyskee tahay reer bani xuraaqaan ahay buur gurigaadu xaggee ku yaalla xafadeed degan tahay xaratu naar baan deganahay buui albaabka gurigaadu xaggay u sii jeedaa daatu ladan buuhi adrig ahlaka faqad ixtaraquu buui cumar oray reerkaada gaadhba gurigaada ugu gubtay orodkuu ordahay reerka odagii dambas ah yuu u tegey cumar hadduu wax codoroso musiibu ku ah waa soo marra dee in yakun ad kaana fii man kaana qablakum muxadauun fain yakun fii ummatii facumaru waa inagi soo mar magaaa wuxuu hi jamra dhimbil baa layahay bu dhimbil jamra waa dhimbil ina ayaa tahay shihaab ina dambaabur wayahaad waa dambaabur shihaabku waa midan dhimbisha goori u fallidhee boodda wuxuu hi yaa tahay reer banu xuraaq waa reerihii guban jiree dambaska ayaguna ahaa xaggee degan tahay buui xaafaddaada ku taallaa kulaha xarat naar xaafaddii dabka muqdisho ku taalay dabka xaafad la yidhaha soo garan maysaa xaafaddii dabkan ku allaa gurigii ku yaallaa buui gurigaa xaggee u sii jeedaa daatu ladan xagga ololka buuri haddii cumar waxa u soo baxday reer ka dhammaan waayey <laughs> gurigaada u gubta orad gaad buur orad birmo haddaad dhaawaci wax ku gaadho carruurta sidii bay noqoto magacyuhu marka aad bay aad bay khatar u yihiin dadka marka carruurta ad iyo dadka magacyo wanaagsan loo bixiyo saa nabigu ma ogoleen magaca xun wuu badeli jiray waa bedeli jiray xandale iyo xarbi iyo murro iyo nabigu hadduu maqlo waa bedeli jiray magacaa maanta watee bumbuuninta watana waa la bedelaa magac caadiga laga dhigaa midka y macnaha kharibanna waa la toosiya waa la islaamiyaa magacyuhu waxay u baahan yihiin in gaalnimada laga saaro oo fisqiga laga saaro oo magacyo quman laga dhigo wax walba la islaameeyo mutafaqun can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal qaala rasul sal lay slam laa cadwa xanuun iskii u gudba ma jiro walaa tiyarata wax baas iyo shar keenana ma jiro wain kaana shu'mu qumaynimo hadday jirto fii shayin shay ay ku jirto qumaynimo iyo ayaan iyo bacawnimo fa fidaari guriga cidhiigay ku jirtaa iyo wlmarwata haweeneyda jaguuga iyo wlfarasi faraska aan kaa dhaqaaqayn muttafaqun caleyh xadiidka marka culimmadu isku qabteen qaybtan dambe nabigu wuu soo diiday ma jirta iyo baasaysi eh waxbaa la hoodaystaa uu soo yidhihi qaybtan dambe nabigu miyuu ogolaanayaa oo waa takhsiisun bacda tacmiim mise maba jirte haddayse jirto qumannimada iyo bacawnimada gasha dumarka xaaskaadii iyo gurigaadii iyo gaadiidkaada ugu daran buu nabigu ka wadaa waxaa maba jiri hadduu jiro saasay noqon lahayd miyuu nabigu ka wadaa mise waa qiraal maalig iyo jamaca waa qiraal jumhuurtan waxay leeyiin maya waxaa weeye maba jirto baas wax la baasaystee laakiin haddii baasaysi uu jiri lahaa ama ay qumaynimo iyo bacawnimo jiri lahayd bacawnimada kaa gasho guriga iyo iyo guurka iyo gaadiidka saddex baa kaa gashaa ugu daran buu nabigu ka wada muttafaqun calayh wain kaana ashu'mu fii shayin fa fi daari guriga shumiga daarta waa inay cidhiidhi kugu tahay dariskeedu inu xun yahay wey guri cidhiidhi ah xaggana daris xun waa guri baas waalmar'ati haweenay haweenay iyagu qumaynimadkan waa maxaye baaskeedu cinda ahli اlcilmi waxay dhaheen dhalla'aanteeda iyo carab dheerideeda iyo in la xanto inayn dhalaynin o dhal lahayn iyo inay carab dheer tahay oo ninkeedii ahalkeedii iyo aan loo fadhigi karin xaggana la xaanto gogoldhaaf lagu xaantay iyo xumaan iyo zino saddexaasaa ugu daran cudurro kalena waa jiraane faraskuna waa inuu tabar daran yahay xaggana aan lagu jihaadi karin meel la ku jaguug aan meel u soconaynin tabar daran socod gaaban fulay ah shimbirta birirtaraba faraqa kugu tuurhayo oodaha kula jiirhayo iyo shalaquutiga kaa tuurhayo muttafaqun calayh way jirtaa marka inay iqraal tahay qaybtan dambe oo takhsiis tahay baa yaa raajix ah ra'yiga maalig ee jamaacaaan ku raacayna xadiidkii kalea tilmaamayo sunanka aad ku marteen saxaabaa nabigu y nabi allo waxay dhaheen qoys baa u nabiga nabi waxay dhaheen waa dhoweyd baa annagoo dad iyo dunyaba dhaqan oo buuxuna yaan meel degnay guri baan kusoo degnaon kusoo guur gurigii waaban eednayba maanan maadinin xoolihii eber dadkii eber wax yar baa naga sii wasuus leh na wuxuu hi daruuha damiima ka guura waad qoonsateene ka carara iskaga guura dumarka iyo guryaha iyo gaadiidka hadda aras lama baabuur baa la isticmaalaaye baabuurka shilkiisu kugu bato iska iibo isdhaafi shilkiisa aad soo qadayba fariinku goosta taayir baa booday muraayadihii baa daatay maalinka dambe tuugaaba kugaa cararto mecla yaa allah kan waaba aafaysane iska sii daa daruha damiima inay xadiidka marka u yahay takhsiis bacda tacmiimin baa xoog badan haweenadu haddii aabad ila sacaadiyo wanaag baa loo in lagu degee aabad eedaba fartaadaba aad leefi weydo markay ku soo gasho iska qabo isdhaafi hadday ron tahay in adagu bacaw in ayadu bacaw <laughs> allah garanaye laakiin kala nasta intaad dhihi lahay tanaan eeday waswaasku geli lahaa shaydaanku wakhti meeshaa ka heli lahaa iyo janis idan marka taas wey وعن بريد بن xusayb رضي الله تعالى عنه أن النبي صل ل سلم كاana laa yتطayaru nabigu waxma baasaysan jirin nabigu hoodaysan jiray mooyeene baasaysiga ma ogolayn لأnna baasaysigu waa bu'si iyo tashaa'um iyo isaaءaةu ظanin biاllahi subxaanaه wa taعaalى ilah malaha loo xumeeyo wey waana kufri asalkiisu laakiin طiyaradu calى iطlaaqa kufri ma aha mar gooni ay noqotaa markuu ictiqaad raacaa ama e, faligu waa shay wanaagsan waa rajo wanaagsan waa xusnu danin wa ixsaanu danin bilah wey rawa abu daawuud biisnaadin صaxiix wacan curwata bni caamir radi allahu tacaala canhu saxaabigana waa mukhtalafun fii suxbatihi jumhuurtu waxay u badan yihiin inuusan saxaabi ahayn nabiga wuu soo gaadhay laakiin uusan la kulmin bay u badan yihiin xaafid ibni iyo abu daawuud iyo waxay rajaxaan inuu yahay bay rajaxaan can curwata bni caamir radi allahu tacaala canhu qaal dukirat aطiyaratu baasaysiga shimbiraha la baasaysto ama baasaysigu gudo tashaawumka ahaa ayaa nabiga yaa la sheegay cinda rasulilah rasulka lagu sheegay faqaal nabig wuxuu ihi axsanuhaa iyaradu sideeduba midda u wanaagsan waa alfalu alfalu laysa min aiyara laakiin nabigu wuxuu rabaa shay aan kuu muuqaninoo hadda aan sabab waaqic aan lahayn in ama khayr laga fisho ama shar laga fisho yuu nabigu jinsu tiyara wadageliyey ka u wanaagsanna wuxuu ihi waa hodaysiga intaad wax baasaysan lahayd iska hodayso hebel baa yimid abshir dhammaanta khayr baa yimide gaajadii waa laga bixiyey waa malo wanaagsan ajir baad ka heli rajo wanaagsan wey axsanuhaa midda u xanafiya ku dhega halkaas iyo adilada lamidka waxay dheheen ruuxi intuu wax baasaysta safarkiisii ka noqda iyo ka noqda waa kaafir bay dhaheen man saafara wa kharaja min albaldati fasaaxa fiihi alcaqcaqu farajaca faqad kafara yidhahdeen caqcaqa waa tuka bay caqcaq loo yaqaanaa ninki intuu magaala ka baxo safar u qaanshaysta tuka u yidhahda soo laabtay baasaysta waa gaal bani xanafiyu akbara maxaa yeelay iyo maamulkii iyo ta'iirkii iyo qudiradiiba waxay u tiiriyeen ilaa hayr illaahi subxaana wa tacala iyo u tiiriyey shar iyo khayr ba alla haya soo ma qadarka ku xidhan yahay an tumina bilqadari khayrihi wa shari baa laisku tuka ku xidhan qaaqda ku hayoo xaarka isku saydhahaya muxuu tarhaya bakhtigana cunahaya marad kafar xadiikuna wuxuu ii marka iyaaradu walaa tarudu iyaratu iyaradu ma celiso safar iyo dan kama hor istaagto musliman mafhum mukhaalafo waa maxay mafhum mukhaalafo waxaa weeye iyaradu iyo waxbaasaysugu dantiisi waxay ka celisaa ruuxa gaalka ee muslimka ahay faidaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arko maa yakrahu wuxuu kahonayo oo baasaysanayo yuusan noqonina warkiisa ha wato ilahna hasku xidho falyaqul ha yidhahdo allaahuma laa yaati bilxasanaati ilaa anta allow wanaagga ma keeno axadaan adiga ka ahay walaa yadfacu sayi'aati xumahana ma difaaco ma celiyo balaayada ma xijaabo ilaa anta adiga mooye walaa xawla walaa quwata ila billah xadiiun xasan xadiiun saxiix buu nawi laakiin xasan baa waxbaan ka booday walaa xawla walaa quwata ilaa bika xeelad iyo awood aan adiga ahayna malihi way allow awood xeelad waxaan ku leeyahay biqudratika wa bitawfiiqika xadiiun صaxiixu rawa abu daawud bisnaadin صaxiix sida uu nawowi yidhi laguma waafaqi karo waa in la yidhahdo xadiid xasano ku rooya xadiid xasana ayuu noqon karaa sanadkuna صaxiix ma noqon karo maxaa yeelay saxaabiga laysku haystaa ma saxaabiga mise maya la xataa waa saxaabi ninka xadiidka ka qaadanaya waxba maqli karo waa xadiid min abi xabib bn abi aabitin can curwata bni caamirin xabib bn aabitna samaac kuma laha saxaabada marka wadaadkan marka haddii la waa saxaabi inqiaac baa sanadka gelaya dhibku halkaasuu ka imanaya si kastabaa noqoto walidalika dahab wuxuu ihi falxadiiu mursalun almuhadab fi ikhtisaar sunan alkabiir wuxuu hi xadidka waa mursal laakiin abu daawuud xadiidka wuu keenay sunankiisii ictimaad buuna kusim wuu cuskaday waxaan ku xoojinaynaa xadiikan xadii lamidu abu daud wariya fi lmaraasiil oo mursala min xadiid cabdiraxmaan ibni saabit can rasuulilah oo nafs alafdi wa nafs almacnaa ah marka hadday laba mursal oo min ariiqayni mukhtalifan ka yimaada ay noqdaan waan sugaynaa hadduu midkan mawsuul noqdo mursalkaasaynu ku xoojinaynaa xadiidku marka la soo ururiyo waa xadiid xasana bisanadin xasanin laakiin in la yidhahdo waa xadiid saxiixa sanadkiisna waa saxiix ogow mubaalaqa ku jirta baabu taxriimi taswiir اlxayawaan ma halkaasaas kaga istaagaa u yar dheeryahay allah subxaana wa taala aclam